lilaahi wakafaa uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah allahuma calimna maa yanfacuna wanfacna bima callamtana wajidna cilman watuqan yaa rab alcaalamiin allahuma salli wslim wbaarik wancim calaa sayidina waxabiibina waqurati acyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacdu maanta waxaan bilaabaynaa insha allahu tacaala dowlatu lkhafda ama hoos dhigiya hore waxaan usoo dhiganay alrafcu waannasbu maantana waa dowlat lkhafd shiikhuu wuxuu yidhi lidowlat alkhafda alaau calaamaat khafdadu waxay leedahay saddex calaamadood wa sabcatu mawaadic iyo toddoba boos kow calaamatulkasra waa hoosdhigii labo calaamatulkasra walaha alaaatu mawaadic saddex meeloodna way gashaa kasradu calaamatulfatxa waa kordhigii walahaa mowdicun waaxid hal meel ayaa kordhig lagu hoos dhigaa calaamatulyaa walahaa alaau calaamaat ama alaau mawaadic alaaatu mawaadic ya-duna waa calaamada saddexaad ee wax lagu hoos dhigo saddex boos ayay nagashaa shiikhu wuxuu ku bilaabayaa nooca koowaad oo ah mawaadicul kasra meelaha hoosdhiga yacni meelaha markii la hoos dhigayo kasrada la saarayo xaggaa u fiirso intaas meeshan way hoos dhigan tahay markaa maqashid saddex midkood wey in hoosdhiga caadiga uu saaran yahay kasra uu saaran yahay in kordhigay saaran tahay kordhigaasi uu hoosdhig tilmaamayo iyo in meeshii ay taaliya-daasina hoosdhig tilmaamayso wuxuu ku bilaabay qaybta koowaad oo ah mawaadicu kasra kow waxa weeye al ismu lmufrad almutasarif waa isimkii mufradka ahaa oo rogrogmayay isimka mufradka oo rogrogmayay weeyaan waaya isimka markay aragtayna hoos dhigto kasraa saaraysa tusaalaha fiiri sallamtu cala aalibi sallamtu waxaan salaamay cala aalibi ardaygii ayaan salaamay salamtu waa ficil maadi mabniyu calaa fatxatin daahiratin fii aakhirih manaca min duhuuriha ishtiqaalu lmaxal manaca min duhuuriha karaahiyatu tawaali arbaci mutaxarikaatin fiimaa huwa kalkalimati lwaaxida saan usoo dhigana horay wataau damiirun muttasil mabniyun cala dam fii maxali rafci faacil intaa markii lasaasoo dhaafa calaa waa xarfu jar attaalibi waa isi mufrada ah oo mutasarif oo hoos dhig iyo tanwiinba qaadan karaya sidaa daraaddeed markii la hoos dhigaya kasra ayaa la saaraya calaa waa xarfu jar aaalibna waa ismun majruurun bicalaa wa calaamatu jarihi kasratun daahiratun fi aakhirih liannahu ismun mufradun mutasarif liannahu ismun mufradun mutasarif tanbiih baa la yidhaahdayo hada alismu almufrad isimka mufradka ah alladii yaqbalu alkasrata dhiga aqbalaya huwa alsmu almufrad almutasarif waa kaas wey ilan casharadii kow iyo laba waxaan kusoo dhiganay ismiga daahirka inay kamid yihiin ismun mufrad mutasarif iyo ismu mufrad hayru mutasarif sidaa daraaddeed kan hoosdhiga aqbalaya waa ismu mufradun mutasarif tusaale waxa muxamed iyo cali iyo kuwa booska labaad ee la hoos dhigaaye kasrada la saaraya waxaa weeye jamcu taksiir almutasarif tusaale sallamtu cala tulaabi salamtu waa rasu ciraabna waa ficlu maadin mniin calaa fatxatin muqadaratin calaa aakhirih manaca min duhuuriha karaahiyatu tawaali arbaci mutaxarikaatin fiima huwa kalkalimati lwaaxida wataau damiirun mutasil mabniyun cala dam fi maxali rafci faacil calaa waa xarfu jar aulaabi eeg atulaabi waa jamcu tasiir mutasarifa hoosdhig buu aqbalayaa marka waxaa leedahay waa ismun majruurun bicalaa wa calaamatu jarihi kasratun daahiratun fii aakhirihi sabab liannahu ismun liannahu jamcu taksiir almutasarif u fiirso waaya tambiih labaad buu ku siinaya wuxuu ku yidhi hada aladii yaqbalu lkasrata min jamci taksiir jamcu tasiirka kasrada aqbalaya ahi inamaa huwa almutasarif waa kii mutasarifka ahaa wey waa kii magaranaysa hoos dhigaya tanwiinta qaadanaye tusaale waxa uu ahaa rijaal iyo tulaab iyo rag iyo kuwa weya nooca ee hoos dhige kasrada qaata markii la hoos dhiga waxaw jamculmu'anath asaalim waa jamcii dhadiga ee dumarka jamcii dhadiga ee saxiixa ahaa weye tusaale kusiniya sallamtu cala aalibaati eeg cala aalibaati salamtu waa ficil maadi mniyo cala alfatxati muqadarati calaa aakhirih manaca min duhuuriha karaahiyatu tawaalii arbaci mutaxarikaatin fi ma huwa kalkalimati lwaaxida wataau damiirun mutasil mabniyun cala dam fi maxali rafci faacil intaa markaad tidhaahdo calaa waa xarfu jar attaalibaati waa ismun majruurun bicalaa wa calaamatu jarihi kasratun daahiratun fii aakhirih sabab liannahu jamcu lmu'anath assaalim warkaas waa dhan yahay sooma maa saddexdaas boos marka kasra ayaa gasha kasra ayaana lagu hoos dhigaa mawaadic ah, mawaadiculyaa meelaha ya lagu hoos dhigo meel markii la hoos dhigo ya la isticmaalo lilyaayi alaaatu mawaadic iyaduna saddex boos bay leedahay busufka almuthana baa layihahdaa muthanaha markii la hoos dhigayo ya ayaa la isticmaalaa tusaale fiiri marartu bimuxamadayni marartu bimuxamadayni marartu waa soo marartu waa ficlu maadi mabniyun calaa fatxatin muqadaratin calaa aakhiri manaca min duhuuriha karaahiyatu tawaalii arbaci mutaxarikaatin fii maa huwa kalkalimati alwaaxida wataau damiirun muttasil mabniyun cala dami fii maxali rafi faacil oo marartu ciraabtaa dheer waxaa loo marinayaa maararatu baana dhihi karin sida maarartu ra'da dambe loo reebay marka rimniinkaasi waa rimnin iska muuqda mooyaane meeshu way kordhigan tahay wey ciraabta meesha ku jirta waaye albaa waa xarfu jar muxamadayni waa ismun majruurun bilbaa wacalaamatu jarihi alyaeg kasra ma wacalaamatu jarihi alyaa niyaabatan can ilkasra liannahu muhanna nooca labaad booska labaadoo lagu hoos dhigo hay-ada waxaa weeye booska la yidhaahdo jamcul mudakar asaalim marartu bimuslimiina kuwa muslimiinaan soo maray marartu waan soo iclaabnay albaa u xarfu jar muslimiina ismun majruurun bilbaa wa calaamatu jarihi alyaa niyaabatan can ilkasra liannahu jamcu lmudakar asaalim meesha saddexaad oo ya-da lagu hoos dhigaa waxaa weye al asmaau alkhamsa marartu biabiika oo kale marartu biabiika marartu waa ficil maadi mabniyo calaa fatxatin muqadaratin calaa aakhirih manaca min duhuuriha karaahiyatu tawaali arbaci mutaxarikaatin fii ma huwa kalkalimati alwaaxida wataau damiirun mutasilun iyo calaa dam fi maxali rafi faacil intaa markaad tidhaahdo bimuxamadi biabiika albaau xarfu jar abiika ismun majruurun bilba wa calaamatu jarihi alyaa niyaabatan can ilkasra liannahu min alasmaa'i alkhamsa abi mudaaf wlkaafu damiiru mutasil mabniyun cala alfatx fii maxali jari mudaafun ilayh saas ayaa dhahaysaa weeyaan baarak allaahu fiik halkaa waxaan kusoo dhaafnay markaas labada calaamadood oo ay khafdadu leedahay oo kale ah alkasratu walyaa kasra saddex boos bay gashaa yaduna saddex boos bay gashaa intee boos baa soo dhaafna hadda boos haddaba calaamada saddexaad ee noogu dambeysa waxa weeye mawaadiculfatxa fatxada boosaskeeda meel markii la raba in la hoos dhigo kordhig la saarayo oo kordhigaas wuu u noqonayo hoosdhig xagee talow waatan lilfatxati mowdicun waaxid fatxada waxay leedahay hal boos ayaa fatxa la saaraa markii la hoos dhigayo wahuwa huwa alismu aladii laa yansarif waana isimka aan rogrogmin weeyaan isimka aan rogrogmin maxaa laga wadaa waa cisimka taxriifka soo socda iskale weeye maxaa leedah huwa maa fiihi cilataani waa wixii laba cilo leh oo min farciyataani oo faraca oo min cilalin tiscin sagaal cilo ka mida aw amase waaxidatin mid hal cilo leh ciladaasoo taquumu istaagaysa maqaaman cilatayn labadii cilo booskood istaagaysa macnuhu waxa weeye isimkani waa maa laa yansarif ma gadgadoomo markii la yidhaahdo macnaheedu waxa weeye ay laa yaqbalu alkasrata waatanwiin hoos dhigna ma ogola in kasra la saara ma ogola tanwiin laba godaal laba kordhig laba hoos dhig ma ogola saasuu macnaha insariifku noqonaya Ehm, kaa marka tanwiinta imaanhoosdhigaan ogolayn meel kale ah aadi waa qeyb waa qismu min alismi almufrad ismkii mufradka oo hayr mutasarifka aha kow iyo jamcu tasiirkii hayr mutasarifka aha labadaas ayaa maalansarif laysku yidhaahdaa waay haddaba aan baranno cilooyinka ama asbaabta keenaysa isimkii inuu maalayansarif noqdo hoosdhig hoosdhigiyo tanwiinta diido asbaabta keenaysa bal aan baranno waay kow waxa weyaan leenahay cilada koobaad al alcalamiyatu magac gaaraynu ismku yahay kelmadan meeshan taal magac gaarmagac gaar waxaa la yidhahdaa waa magac hal qof qaadan karo hal meel loo bixin karo maka oo kale maka waa magac magaalo loo bixiyey magac magaala iskale waa maalins waa calam muxamed waa magac gaarah waa calam sucaad waa magac gaara ah, waa calab faadimatu waa magac gaara ah. wuxuu inuu magac gaara ah uu yahay darteed ayuu wuxuu u noqonayaa calab magacaasuu qaadanaya marka inuu wuxuu calab noqdana waa cilad kow cilad sooma haysaan labo ciladaas magacnimada inuu magac gaara noqday yaa hadda fiida magac gaara maaha maxaa yeele masaajidka lagu tukado almasjid waa la yidhaahdaa laakiinse masjid alhuda markaan dhaho masjidka huda masjid gaara buu noqonayaa magaca iskaleh masjid alraxma masjid gaaro magacaskaasoo kale marka markuu magacu magac gaara uu yahay waa shay ma garanaysaa calam baa loo yaqaanay inuu calam noqdayna waa cilad meesha ku jirta laakiinse cilada keliya kuma filna waa in wax kala la raacayaa hadda marka fiiri alcaalamiyatu wa ziyaadat wanuun isimkii meesha noo yaalay hadduu magac gaara noqdo alifya nuunna ay ugu dambayso hoosdhigiyo tanwiimitoona ma ogola soo jeedid tusaale marartu bicumaana bicumaana cumaan horta magac gaara mayaa hawiil qaadan kara haa alif yanuun maugu dambaysa haa waxaan leenahay maala yansarif weeye hoos dhig ma ogola tanwiin iyo hoosdhigmitoona lama saari kare markaa rabto inaad hoos dhigto fatxa saar fatxa saaraysa marartu bicumaana see loo ciraabaya albaau xarfu jar cumaana ismun majruurun bilbaac wa calaamatu jarihi alfatxa niyaabatan can ilkasra niyaabatan canilkasra markaad tiraahdo maxaa diiday isimkan in cuhmaani la yidhaahdo oo kasra caadiya la saaro waalmaanicu min asarfi waxaa diiday alcalamiya waa magac gaara ah. kow iyo wasiyaadatu lalif wanuun alifnuuna way ugu dambaysaa tusaalayaal badan bay keenaysaa cimraan abdalla kuuroon yahay sufyaan haddii waa la kuuran yahay salmaan wakaha saa kuwa waxaa magac gaarah alifnuma ugu dambaysa nooca labaad waxa weeye alcalamiyatu magacu inuu magac gaara noqdo haddana wata'niihu bikayri lalif alif waxaan dhadig ahayn dhadig aan alif ahayna ee ku jirto ladignimadu saddexa xabay ahayd taaniiu bilalif alif inuu dhadi ku yahay taaniiu bitaa ta inay dhadi ku tahay faadimatu ataaniiu bilmacna xagga macnaha inuu dhadig ka yahay sucaad oo kale oo wax dhadignima oo kasoo muuqanaysa jirin laakiinse macnuhu uu yahay macno dhadig marka wuxuu kuleeyahay magacu hadduu magac gaara noqdo calab noqdo haddana dhadignima u raacdo ama tii ta'da wadatay ama tii macnaha dhadigii kada u raacdo ataaniidu bitaayi ataaniidu bilmacnaa weeyaane asna maala yansarif buu noqonaya maxaanaysaa can caaishata anigu xaraf wax hoos dhigan caaisha ah, way hoos dhigantahay maxay ku hoos dhigan tahay kordhiga meesha saaran oo maxaa u diida hoos dhigii icraabtaan fiirinayna can waxaan leenaha waa xarfu jar caaishata waa ismun majruurun bican wa calaamatu jarihi alfatxa baa lagu hoos dhiga niyaabatan can oo maxaa u diida caaishati in la yidhaahdo waalmaanicu min asarfan waxaa u diida waxaweye alcaalamiya caaisha waa magac gaar loo leeyahay labo wata'niisu bitaa iyo dhadignimo oo tacabee wadataa lamida faadimatu maxaa lamida magac kastoo dumar ah aminatu wakaa sucaad baa lamida marartu bisucaada sucaada baa leedaha ee dhihimaysa bisucaadin dhihimays marka waa ku dhacay soomaa de ku xigta bal fiiri calaamada saddexda waxa alcalamiyatu wa wasnulficli magacu inuu magac gaara yahay miisaankii ficilkana uu ku yimaaday macnaa wasnulficli waxaa laga wadaa an yabda'a alismu ismkii inuu ku bilowdo bixarfin min xuruufi alficli almudaaric xaraf ka mida ah xuruuftii ficilka mudaaric wahiya anaytu aniitu a iyo nuun iyo iyo ta oo aan baran doono marka afcaasha tagno waa xuruuf uu iska leeyahay ficilka mudaaricoo si ficilka mudaaric noqdo ayaa ayaga lagu bilowdaa warkabaa ku dhacay soomaa afartii xaraf mid ka mid aduu isimkii ku hor bilowdo asna maalaya sarif buu noqonayaa tusaale fiiri sallamtu calaa axmeda axmed xamsu ka bilowda saa daraadeed wasanulficli buu qaatay magac gaarana wuu ahaa markii hore wid qaala ciisa bnu maryama yaa banii israa'iila innii rasuuluullaahi ilaykum musadiqan limaa bayna yadaya min atawraati wamubashiran birasuulin ya'tii min bacdi ismuhu axmadu tanwiin lama saarayo dun ma jirto maxaa yeelay waa maalayansarif hadduu maalayansarif yahayna tanwiinna ma ogola hoosigna ma ogola maxaa ka dhigay maalayansarif waxaa ka dhigay baan leenaha maalayansarif haye kow waa magac gaarah oo axmed hal qof waa loo bixin karaa labo miisaankii ficilkan uu wata ee hamsa ku bilaamatay intaas meelo saar aaa eh, waa xarfu jar axmada waa ismun majruuru bicalaa wa calaamatu jarihi alfatxa niyaabatan can ilkasra liannahu ismu maa laa yansarif wey walmaanucu min asarfi waxaa u diiday alcalamiyatu inuu magac gaara yahay wa wasnu lficli miisaankii ficilkana uu wato weeyaan awaxaweye alcalamiyatu wtarkiibu calam magacu inuu yahay oo magac gaara yahay tarkiibna inuu yahay oo ka samaysan yahay laba kelmadood oo isdheex galay oo aan lakala saari karin tusaaluu siinaya baclabaka marartu bibaclabaka baclabaka waa sanamiya meeshuu ku yaalay laba magac bay kala ahaayeen baclaiyo baka waa sanamiya meeshuu ku yaalay sidaa daraadeed intay hal xaba laysaga dhigay baa hal magac laysaga dhigay baclabaka marka saasoo kale magacu noqdo tarkiib baa loo yaqaanaayo hoosdhig ma qaato kordhig hoosdhig waxaa u noqda in la kordhigo see u cidhaabaysaa bibacla baka albaa u xarfu jar bacla baka ismun majruurun bilbaa wa calaamatu jarihi alfatxatu niyaabatan can ilkasra liannahu ismu maa laa yansarif waalmaanuc min asarfi alcalamiyatu watarkiib waa magac gaar ah haddana baclabaka meelba hadda loo bixiya moogtahay magac gaara weymar tarkiib weeyaanoo laba eray bay ka kooban tahay shan waxa weeye alcalamiyatu waalcadlu magacu inuu magac gaara yahay cadlina waxaa la yidhahdaa meesh sidii lagu yaqaanay inuu kasoo leexday cadli maxaa layidhahdaa huwa taxwiiru lismi isimkii inuu kasoo leexdo min siiqatihi alasliya dhawaaqiisi asalka ahaa uuna u leexdo ilaa siiqatin ukhraa si kale dhawaaq kale inuu u leexdo qiila wallaahu aclam waxaa la yidhi cumar kelmadda ah cumar isimkaas asluhu wuxuu ahaa caamirun buu ahaa markiis hore markaasaa fa cudila can daalik waa laga leexdayoo cumar ayaa la yidhi sidaa dareed wax leenaha cumar waxaa ku dhacay maxaan leenaha waxaa ku dhacay cadli baa ku dhacay asalkiisa caamir ahaa baa laga soo leexiyeyoo cumar baa loo soo leexiyey bal fiirso icraabta jalistu waxaan la fadhiistay maca cumara maca waa darfu makaan meeshii maca timaadana shayga ka dambeeya way hoos dhigtaa cumar hadda way hoos dhigan tahayoo fatxadaa cumara saaran bay ku hoos dhigan tahay cumara waa mudaafun ilayhi majruur wa calaamatu jarihi alfatxa soo niyaabatan can ilkasra liannahu ismu maa laa yansarif walmaanuc min asarf alcalamiyatu waalcadlu inuu calam noqday kadibna asalkiisi laga soo leexiyey <clears throat> zuxal baa la mida saasoo kale noocaas lixaad waxa weeye alcalamiyatu waalcujmiya magacuu inuu magac gaara yahay labo haddana uu cajam yahay oo asalkiisa hore uusan carabba ahayne cajamtii laga keenay shuruud baa loo xirayaayo kow waxaa shuruud u ah an yakuuna zaa'idan calaa alaaati axruf isimkaas cajamta ah oo carabtu isticmaashay saddex xaraf waa inuu ka badan yahay ibraahiim oo kale ismaaciil oo kale isxaaqa oo kale labo an yakuuna calaman filcajmiya intaysan carabtu isticmaalin oo waagii cajamtu ay haysatay oo carabtu aysan kasoo caariyeysan oo magacay isticmaalaysan ka dhigan magaca la isticmaala waa inuu ahaa maxaa nebi ibraahim calei slam magaciisa oo kale ibraahim nebi ibraahim carab ma ahayne markii ibraahim carabtu intaysan qaadan ka hor de waa la isticmaali jirayoo cajab weeye waa la isticmaali jiray soo ma garanays sidaa daraaddeed waa in magacan hadda carabtu isticmaalayso oo cajamta asalkiisu yahay markiisu horoys intaysa carabtu isticmaalin waa in magac la isticmaalo uu ahaa laakiinse kelmadan haddii marka hore magac la isticmaalaysan ahaan jirin markaa carabtu isticmaashay magac gaara ah ay ka dhigatay markaa maalin sif noqon mayo insha alla kitaabta kale ku gaari doonaa tusaalaha fiiri qur-aanka tusaale kuwa innaa awxaynaa ilayka kamaa awxaynaa ilaa ilaa xarfu hoos dhiga soomaa ibraahiima waismaaciila waisxaaqa wayacquuba walasbaati waciisaa waayuuba wayuunusa wayuusufa wamuusa wahaaruun wakaasawad ilaa way hoos dhigan yihiin kulligood kulligood way hoos dhigan yihiin laakiinse hoosdhig kamasoo muuqda kordhig baa muuqanaya kordhigaas hoosdhig u ah maxay maalansarif wey waa cajame waayahay marartu biismaaciila ismaaciila waxaa len ismun majruurun bilbaa wa calaamatu jarihi alfatxa niyaabatan can ilkasra liannahu ismu maa laa yansarif walmaanuc min asarfi alcalamiyatu walcajmiya cajamnimo iyo magac gaara inuu yaaba isugu darsantay halkaa waxaan kaga baxnay calamnimadii wixii raaciyey todoba waxaa weye alwasfu wa ziyaadatu alif wanuun alwasfu kelmadan meesha isimkan meesha yaaba inuu tilmaam yahay xagga maxaan ku bedelan meesha calamka hadda waxaa lagu bedelanayaa tilmaan meeshii aan alcaalamiya waa inuu magac gaara yahay waan ka bedelanaa waxaa leenahay waa inuu tilmaani yahay alwasfiya wuxuu magacani waa inuu tilmaan yahay waa cilad marka inuu magacu tilmaan noqdo laakiinse waxa u siraacaysa wa ziyaadat alif wanuun alifna waa inay la socotaa tusaale cadshaan il haraadan qadbaan mid xanaaqsan saasaa u wadaysaa tusaalahan fiiri marartu biqadbaana qadbaan magac gaara cid loo bixiya maaha waa tilmaan qof xaraysan uu qaadanayo soomaa laba haddana alifinuun baa ugu dambaysa tii hore maxay kaga duwan tahay maxay kaga duwan tahay cumaan cumaan waxay kaga duwan tahay cumaan waa magac gaara waa calab kanna waa wasfiyo waa tilmaan intaas kala duwan yihiin laakiinse labada kale gadaal waa isaga mid biqadbana albaahu xarfu jir qadbaana waa ismun majruurun bilba wa calaamatu jarihi alfatxa niyaabatan can ilkasra liannahu ismu maa laa yansarif waalmaanicu min asarfi alwasfiyatu alwasfu inuu tilmaan noqday wa siyaadatu alif wanuun intaasaa dhahaysa sideed waxa weeye al wasnulficli wuxuu inuu tilmaam noqdo kelmadu inay tilmaam noqoto hadana miisaanka ficilka wato misanka ficil soo dhiganayo ama abana ama ya ama ta ugu horaysa saasuu miisaanka ficil noqonaya isimku haddana tilmaam weeyaano wasfi weeye tusaalaha fiili acradtu can axmara mid guduudan baan ka jeestay waa tusaale ahaane can caratu waa ficlu maadi mniyo calaa fatxatin muqadaratin calaa aakhiri manaca min duhuuriha karaahiyatawaali arbaci mutaxarikaatin fi huwa kalkelimati lwaaxida wataau damiiru muttasil mabniyun calaa dami fi maxali rafci faacil inta marka can waa xarfu jar axmara axmara waa ismun majruurun bican wa calaamatu jarihi alfatxa niyaabatan can ilkasra sabab liannahu ismu maa laa yansarif walmaanuc min asarfina al wasfu inuu tilmaan noqday iyo wawasnulficli weeyaan sagaal waxaa weeye alcadlu lcadadiyu cadl cadadi waa tiradii oo leextay alxamdu lilaahi faatir asamaawaati waalard jaacil ilmalaa'ikati rusula ulii ajnixatin mathnaa wa hulaatha wa rubac mathnaa waa itnaan hulaatha waa halaatha rubacna waa arbaca hulaatha halaatha ahayd waa lasoo leexiyey hulaatha kaasoo kalea waxaa loo yaqaanaa alcadlu alcadadi insha allah kitaabta kale ayaan ku gaari doonaa isaga faahfaahintiisa alcilataani allataani kullu waaxidati minhumaa labada cillo oo midkiiba ayada keliya ay ku filan tahay inay isimka maalayansarif ka dhigto waa kuwan soo socda kow atta'niidu bilif inuu dhadig yahay alifna dhadig ku yahay maxaa labadii hore waan soo dhigan ataniidu bitaa ataniidu bilmacnaa calan baa raaca tan laakiinse isimkan meesha yaal haduu dhadignimadiisu alif ay tahay asaga keliya ayaa ku filan in uu ka dhigo isimkii maalayansarif sawaaun kaanad mamduudatan aliftaasi mid dheer ha ahaato saxraa xamsada dheer muuqata ha ahaato aw maqsuuratan ama ha qorsoonaato dikraa oo kale tusaaleday marartu bisaxraa ah, markaad tiraado marartu waa soo dhigatay bisaxraa albaa xarfu jar saxraa a ah, maxaa dhahaysaa waa ismun majruurun bilba wa calaamatu jarihi alfatxa niyaabatan can ilkasra sabab liannahu ismu maalaa yansarif waa ism maalaa yansarif oo maxaa ka dhigay maalaa yansarif walmaanucu min asarfi hal cilad bay ku jirta ataaniiu bilif bes dhadignimo alifa buu wataa warkabaa ku dhacay soomaa calaamada labaad oo keligeed awooda u leeya inay maalaan maalansanif ka dhigto waxa weeye siiqatu muntaha aljumuuc siiqatu muntaha aljumuuc siiqada ama meesha jamcu ku dhammaado siiqa maxaa laga wadaa wax weyn maa waa laba miisaan oo dhigan doono mid ka mid labadaas hadba ku xii noqda ayaa siiqatu muntahaljumci loo magacaabaya siiqatu muntahaljumc waxawy hiya maa jaaa bimili haadayn alwasnayn labada miisaan wixii ku yimaada ayaa siiqatu muntahaljumc la yidhaahdaa kow mafaacila iyo mafaaciilu mafaacilu iyo mafaaciilu labadaa miisaan soo uma jeedaan mafaacilu wixii ku yimaada magacaasiina saa siiqatu muntaha aljumuuc waa meeshii jamcu ku dhammaado meel ka dambaysoo la jamciya ma jirto ican mafaacilu waa kullu jamcin bacda alifi tagsiirihi xarfaani awaluhumaa maksuur waa jamac kasta oo aliftaas reebani waxa ka dambeeya laba xaraf ay yihiin tusaalaha fiiri masaajida h madaarisa masaanica saas waxa u yaal mafaacila qaabkaas wixii u yaala oo dhan ayaa waxaa loo yaqaanaa mafaacil oo siiqatu muntahaljumuuc qayb ka mida weeyaan taasoo marka la icraabayo maraa maraa waa ficil maadiniyo calaa fatxatin daahiratin fii aakhirih waalifuna damiirun muttasil mabniyun calaa sukuuni fii maxalli rafci faacil bimasaajida albaawu xarfu jar masaajida waa ismun majruurun bilba wa calaamatu jarihi alfatxa niyaabatan can alkasra liannahu ismu maa laa yansarif waalmaanicu min asarfi waxa u diidayay masaajidi in la yidhahdo waxa weeye siiqatu muntaha aljumuuc maxaa yeelay mafaacilu buu la noqday waxaa la ah mafaaciil miisaanka ah oo ya-baa meesha imaanaysa waa kullu jamcin bacda alif tagsiiri alaaatu axrufin saddex xaraf baa ka dambeynaya alifkii reebnaa tusaale masaabiixa maxaariiba tamaahiila saasaa u wadaysaa kuwaasoo kalena ciraabtooda waxay la mid tahay masaajida intaa markaan soo sheegnay isimkii maalansarifka ahaa maanta waa baratay nooc kasta uu ku yimaado sheegana maalansarif markaa maqashid intaa mid ka mida ah ayuu noqonayaa shaygii marka maalayansarifka ahaa waxaa dhacaysa laba arrimood haddii la helo in maalayansarnimadii intuu ka baxo la hoos dhigi karo baa imaan karta marka waxaa leenahay shuruudu butlaani maalaayansarif itnaan maalaayansarifnimadii buridda ay buraysaah laba shardi in la helaa oo muhiim ah yacnii isimkii hoosdhiga marka hore diidaya in hoosdhiga caadiga la saaro wuxuu ogolaanayaa in hoosdhigii caadigahaa la saaro markii la helo laba shardi kow idaa dakhalat calayhi alcal hadday gasho saxraa'i lama dhihi jirin marartu bisaxraa'a baalahays saxraa'i haddaan algelino hoosdhigu yeelayaa bisaxraa'i assaxraa'i inuu hoosdhiga yeelo maxaa u ogolaaday al baa gashay fa in yudaf aw ya'ti bacda al surifa weeyaan qaacidadu marka bisaxraa imxanaysaa wa calaamatu jarihi kasratun daahiratun fii aakhiri dhihi maysa maansarifayo maxaa albaa gashay oo maalinsanimadi waa la buriye laba waxaa weeye idaa udiifa haddii la tiidiyo maalinsanifkii waa mudaaf noqonaya shay ka dambeeyaa mudaaf ileeh noqonaya qur-aanka jirtaa laqad khalaqna al insaana fii axsani taqwiim axsani waa mudaaf taqwii mudaaf iley fii baa ka horayso fii axsani waa la hoos dhigay iyo axsan waa sifo waana eh, alif nuunba eh, waxaan ka wadaa waana wasnulficli waana sifo marka maanaa sifna noqotay ahay fiihi axsana la yidhaahdo laakiinse lama dhihina fii axsani baa la yidhi sababtuna waxay tahay waa la tiiriya mudaaf bay noqotayoo mudaaf ileyh baa kasii dambeeya weeyaan su-aalahaas insha allahu tacaala ha laga soo shaqeeyo idanka alleh haadaa bilaahi towfiiq wsala allahu wslem calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbi ajmaciin